alxamdu lilah wasalaatu اllaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaah wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaah ama bacd yaquulu lmusanifu gafara allaahu lah almaadatu alcaashira fii bayaani alkafaarati waalxikmati minha cashirkan cashirkii sideed iyo sideetanaad wey wuxuu ka mid yahay cashiradii noo socday ku saabsanaa minhaajulmuslim waxaynu ku jirnay baabu sawm maadadii ugu dambeysay baa galabta cashirka ku saabsan yahay maadadana waxay ka hadlaysaa kafaarada markii khaladaadka qaarkii la gala bil ramadaan kafaara jirta la bixinayo masalan jimaac hadduu sameeyo camdiha fii nahaari ramadaana wahuwa saa'imun wataynu kafaaradii soo marnay idqu raqabatin mu'mina haddii la waayana watifa siyaamu shahrayni mutataabicayn haddii taa la waayana idcaamu sitiina miskiinan kafaaradaas oo kale iyo kafaaradaas murtida ku jirta labada arrimood bay maadadu ku saabsan tahay almaadatu alcaashira maadadii tobnaad fii bayaani ilkafaara kafaaradii caddaynteeda gudaheeda ayay maadadaas ka hadlaysaa waalxikmati wa fii bayaani alxikma murtina waa la caddaynayaa minhaa min alkafaara kafaarada xaggeeda ka xigmaa kow alkafaaratu alkafaaratu kafaare waxaa la yiha kafaaradii maabaa kafaare la yiraa yukafaru lagu qariyo bihi maaga adembu wixii lagu asto dembi baa la galay dembigiibaa qofkii kor fuula kolkaa qofka hadduu dembigii kor fuulo wixii dembigaa qofka looga dadaayo oos dembiga uga asturmayo kaasaa kafaare la yihi alkafaaratu kafaare waxaa la yihaa maakiibaa kafaare la yihaah yukfaru bihi dembu dembiga lagu qariyee lagu asturo dembigii almutaratibu dhashay muxuu ka ratimay dembiga cala almukhaalafati gaarmarid korkeed lishaarici la gaar maro wixii eebba jideeyey rasuulka jideeyey qofkii marka la garab maro garab markaa la garab maray shaarica wuxuu jideeyey ayaa kafaaradu ka ratimaysa cala almukhaalafati khilaafid ama garab marid korkeed dembigii ka dhashay lishaarici eebbaweyne la garab maray faman khaalafa qofka garab mara ashaarica eebbihii diinta jideeyey oo fajaamaca la kulma naagtiisii fii nahaari ramadaan ramadaan maalinteeda gudaheeda aw akala siday labada sheekh qabeen abuu xaniifiya imaamu maalik ay fikraddan u gaar tahay aw akala qofka wax cuna aw shariba ama wax caba caamidan isagoo u kasaya wajaba waxaa waajiba calayhi korkiisa waxaa ku waajiba an yukafira inuu ka kafaara guto can haadihi almukhaalafa garab maridaas uu rabbi iyo rasuul iyo diinta garab maray inuu ka kafaara guto wuxuu ku kafaara gudanayaa bificli waaxidatin hal arrin samaynteed waaxidadaasoo min halaatin saddexun ka mida ah. buu ku kafaara gudanayaa ta koowaad waxaa wey itqi raqabatin luqun xuraynteeda mu'minatin ee bal rumaysay buu ku kafaara gudanayaa ta labaad waxaa wey aw siyaami shahrayn laba bilood sowmidood mutataabicayn ee isxigaan ta saddexaad aw ilcami sitiin lixdan quudintood miskiinan danleeya lixdan qof oo danleeya cunta siintood wey sidii wax loo siin waatan bikulli miskiinin miskiin la arka kulligii wuxuu la siinayaa muddan shood baa la siinaya min burina aw amase shaciirin ama shaciira cunto wey aw tamran ama timir buu bixinaya bixasabi listitaaca awooddu isagu leeyahay awooddaa tixgelinteed buu ku bixinaya daliilkeedii limaa liajli maa kii ayaa u daliila mara ina soo dhaafay fii xadiidi rajuli ninkii xadiidkiisa nagu soo dhaafay aladii ninka waqaca ku kor dhacay calaa imra'atihi naagtuu qabay korkeeda oo fastaftaa markaa jawaab weydiiyey rasuulallah eebba weyne rasuulkiisii ka jawaab weydiiyey sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkiisa wasalama nabadgelya allaha ku badiye tiba u daliila waa soo marnay ta darsigii shalay ku jirtay watatacadad ilkafaara kafaaradii way tiroobi intay mid ka badato bay labiyo saddex noqon bitacadudi ilmukhaalafa bisababi tacadudi almukhaalafa khilaafidda diinta la khilaafay tiradeeda oo haddii uu waxna cunay waxna cabay haddana islaanuu la kulmay laba kafaaray noqonaysaa watatacadad waxaa tirowda alkafaaratu kafaaradii la gudanayay waa tiroobi oo miday ka badani bisababi tacadudi almukhaalafa khilaafada uu wax khilaafay tiroobideeda sababteed misaalkii waa kan faman jaamaca qofka u galmooda fii yowmin maalin gudaheed ayuu naag u galmooday maalintaa galmooshadaas ayaa kafaaradii u keentay mar labaadna waa akala waa cunay haddana maalin kale aw shariba waa cabay fii yowmin aakhara maalin kale gudaheed wuxuuni iyo cabida sameeyey maalinna jimaac buu sameeyey fa calayhi ruuxaas korkiisa waxaa kafaaratayni laba kafaaradood ilaa laba mukhaalafo galay alxikmatu mursida fi lkafaara kafaarada hala bixiye laleeyahay xikmada looga dan leeyahay balarag shareecadiina waa la ilaalinaya ninkaan gafka keyna waa lagu hufaayaa kolkaa laba xikmo waa weyn weyn laba xikmoba waa weyn shareecada markii kasiya maag loo khilaafo haddaan qofkaa la ganaaxin oo la ciqaabin baa dhacaya shareecada lagu dheeldheelo oo la sahlado ayaa imanaya ta labaadna qofka naftiisii ayaa la hufaaya waalxikmatu murtida fi lkafaarati kafaarada gudaheed ku sugan hiyo xikmadaasi sawnu shariicati shareecadii ilaalinteedii wey can italaacubi dheeldheel xaggiis yaa shareecada shareecada laga dhowraya yaha bishareecati lagu dheeldheelo waintihaaki xurmatiha shareecada qiimigeedii iyo xurmadeedii oo la qarariya laga ilaalinayo oo markii ganaaxaas meesha yimaado in shareecadii la dhowro oo lagu dheelin baa ka dhalanaysa xigmo waa midda ah. sawnu shariica shariicada dhowrideedii canitalaaubi cayaariya xaggeed laga dhowro bihaa shareecadii lagu dheeleelo waintihaaki xurmatiya shareecada qiimigeeda qiimigii oo la qarariyana kafaaradii baa ka ilaalinaysa kamaa sidii xikmad labaad wey annahaa kafaaradii ay tutahiru u daahirinayso nafsa almuslimi qofka muslimkaa ah naftiisii bay daahirinaysaa min aathaari dembi lmukhaalafa khilaafka dembigiisa raadkiisii bay ka dahiraysaa allatii mukhaalafada irtakabahaa uu fuulay bilaa cudrin cudur la-aana uu fuulay wa min hunaa sidaa daraaddeed ba kaana waxa ahaa yembaqii mid habboon an tu-adda alkafaara kafaaradii in la guto cala anaxwi si korkeed loo guto aladii sida shuricad kafaarada la jideeyey calayhi sida korkeeda loo jideeyey kimiyatan tiro intay la eg tahay iyo wa kayfiyatan habka loo samayn labadaba xataa tanjaxa kafaaradiina ha guulaysato maxay kafaaradii ku najacaysaa fii adaa'i muhimatiha kafaarada dantii loo jideeyey gudashadeeda ha ku guulaysatee maxay tahay dantiina biisaalati dembi dembigii suulintiisa wa maxwi aathaarihi aathaari dembi dembiga raadkiisa raadkaas tiridiisa min cala nafsi nafta korkeedii laga tiro wey waalaslu daliilka loo cuskanayo fi lkafaara kafaarada gudaheeda wasala ee loo cuskanayo qowlullah eebba weyne hadalkiisii wey tacaalaa korahaye uu eebba yidhi ina alxasanaati wanaagyaalka yudhibna waxay tirtiraan asayi-aati xumaanyaalka wey wa qowli rasuul rasuulka qowlkiisiina waa uu daliil sala allahu calayhi wasalama uu rasuulka yidhi itaqillah eebba weyne ka cabso xaydumaa meel alla meeshii kunta aad ahaataaba wa atbaci sayi-a xumaan hadday timaado waxaad ka dabageysaa alxasanata wanaag hadduu kaa yimaado sayi iyo xumaan wanaag kadabage ka dabageyntii maxay tartay tamxuuhaa xasanadii dambe ayaa sayi-adii hore tirtiraysa oo khaaliqi innaasa dadka kula dhaqan bikhuluqin dabeeco xasanin wanaagsan halkaa waxaan uga baxnay fasalkii kow iyo tobnaado ku saabsanaa ramadaanka kolkaa fasalkii laba iyo tobnaad ayaynu bilownay kuna saabsan xajka iyo cumrada iyo waxyaalaha loo baahan yahay marka la xajiyo ama la cumraysto ama layska ilaalinayo alfaslu athaani cashar fasalkii laba iyo tobnaad fi lxaji fii shu-uuni alxaji xajka arrimihiisa gudaheediibuu u fasal yahay iyo waalcumra cumrada arrimaheeda wa fiihi fasalkan labiyo tobnaad gudihiisa waxaa ku sugan cashru maawaadin toban maadaa ku sugano waa sidii ramadaankaba aynu toban maadda ugu qeybinay ayaa xajkuna toban maado noqonayo fasalkan gudihiisii waxaa ku sugan ashru mawaadin maadayaal tobana almaadatu aluula maadada hore waxay ku saabsan tahay fii xukmi alxaji xajka xukunkiisii waa macay waalcumra cumradase xukunkeedii waa macay waalxikma murtidase waa macay ku jirta fiihima fi lxaji waalcumra cumradiiyo xajka gudahooda murtida ku jirtana maadadan koobaad baa ka hadlaysa xukmuhumaa xajkii iyo cumrada xukunkoodii uu kala duway oo cumradiina sunuu ku sheegay adag xajkiina waa fariida tiirtiirasha islaamka ka midow alxaju xajkii fariidatullah eebba miduu waajibiyey wey calaa kulli muslimin qof lab ee muslima dhammaantii korkiisa yaa eebba ku waajibiyey iyo wa muslimatin mid dhadig kulligeed korkeeda ayaa eebba ku waajibiyey muslimkaas iyo muslimada oo istidaaca awooday ileeyi xajka sabiilan jidkiisa ka bixi kara wax badan buu u baahan yahay caafimaad buu u baahan yahay wakti buu u baahan yahay gaadiid buu u baahan yahay sahay buu u baahan yahay nabadgelyuu u baahan yahay intaanay isku duba dhacdow haddaan caafimaad lahaynin maxaa la xajinaya haddaan maal lahaynin maxaa la xajinaya wakti haddaan lahaynin nabadgelyo haddaan lahayn kolka muslim iyo muslimad istidaaca awooday ileyhi xajka sabiilan jidahaan daliilkii waxaa wey liqowlihi eebba weyne hadalkii ayaa u daliila tacaalaa eebba korahay wuu eebba yidhi walilaahi eebba weyne wuxuu leeyahay cala annaasi dad korkood uu ku leeyahay xajulbeyti kacbada inuu aado man qofka istidaaca awooda ilayhi beytka sabiilan jidwad kolkaa mustadiicii awooday baa lagu leeyahay qofkaan mustadiic ahayn inaan lagu lahayn arag kolka markii horeba haddii eebbaxajkii uu mustadiic saaray adaan mustadiic ahayn inaad u dharqaadatoo dawarsatoo tira xaj baan rabaa laysoo gargaaro adigana xaq uma lihid inaad muslimka ku dhibtana uma lihid haddaadanba waxba islahaynin iska joog laguma fadirin waa tan hay-adii xajka waajibkiisii laga qaadanayay qofkii awoodaa la yihi haddaad awoodda aada meeshi oo waxaaguu kugu filan yahay weliba keligaa ma aha dadkaad nafaqaysid adiga wixii aada dhashay iyo wixii waayeela ku dhalay iyo wixii kuu dhexeed qabtid iyo wixii ku xigo curyaana inta nafaqadooda ay kugu waajibtayna intaad sii socoto amaad soo socoto wax ku filan baa loo rabaa adigiina kugu filan haddaadan haynin waa iska joogi muslimka cadaadini walilaahi eebba weyne wuxuu leeyahay cala annaasi dad korkii uu ku leeyahay xajulbeyti kacbada inuu aado man qofka istidaaca awooda ilayhi beytka sabiilan jidahawn wa qowli rasuul rasuulka hadalkiisiina in xajka farad yahay waa u daliil sala allahu calayhi wasalama wuu rasuulka yidhi buniya alislaamu islaamkii waa la dhisay calaa khamsin shan tiir korkeed aa islaamka lagu dhisay tiirka koowaad wuxuu noqday shahaadati an laa ilaaha axad la caabuda inuusan jirin in la qiro ila allaahu eebba ma ogiye wa ana muxamadan sayidkaa muxamed la yidhaahana rasuulullah eebba weyne miduu diray inuu yahay la qiro ka gadaalna waiqaamu salaa salaada la toosiyo waitaau zakaa sakadana la guto waxajulbeyti kacbadana la aado wasawmu ramadaan bishii ramadaan la soomo shantaas tiir baa islaamnimadu ka kooban tahayo qofka muslim isu yaqaan ama inuu muslim noqdaba rabo shantaas wadajirkoodii baa laga rabaa hadday shantaa qaarkood sida xajkao kale ayan waajibin waa gaar marka wahwa xajka fardun waa waajib maratan kol keliyeeda fil cumri intaad noosha kolkaa mar keliyu kugu waajibaya marka haddaad gudata kifaayo wixii markaa ka badan wa iska tadawuc iyo khayr kororsi markaa wuxuu ka duwan yahay salaada oo kale oo yowmiya afar iyo labaatankii sacba shan gaar lagaa rabo waa ka duwan yahay korka sakadii iyo soomka iyo xajka isku mida kolka haddii qofka sakadii iyadu waa wiba sanad walba waa lagaa rabaa soomkana waa lagaa rabaa marka waxay isaga mid yihiin xagga faradnimada iyo rukninimada way isaga mid ama xagga gudashada way ku kala tegsan yihiin oo soomka iyo sakada fii kulli sana waa lagaa rabaa xajkase tawxiidku la mid yahay xagga waktiga fi lcumri mara kol keliya taa waajibahaan lagaa rabaa wixii marka badan khayr kororsi wey waa wa xajkii fardun waajib wey maratan kol keliyata fi lcumri nolosha gudaheeda daliilkiina waa kan liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama alxaju xajkii maratun kol keliyata wey faman zaada qofkii mar badan xajiya fahuwa tatawucun kaasi waa khayr badsi hayraha yeeshee annahu arrinka wuxuu yahay yustaxabu in la jeclaystay takraaruhu xajka celcelintiisii kulla khamsati acwa shantii sanaba mar in la cusbooneeyo taasaa la jeclaystay daliilkeedii waa kan liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama fiima xadiid gudihii uu yarwiihi nabiga xadiidka warinayo can rabbihi nabiga rabbigii xaggii qudsi wey ayuu nabiga ka warinaya caza rabbi addoommadii kaadka wajalla eebba weynaaye uu yihi xadiidka qudsigaa eebba ku yidhi ina cabdan addoon asalkiisii cibaado loo abuuray ka gadaalna saxaatu aanu aafimaadiyey lahu addoonka jismahu badankiisa aanu caafimaadiyey oo wawasactu aan fidiyey calayhi addoonkii korkiisa filmaciisha noloshiina aan u waasiciyey oo aanan ku cariirinin yamdi ay martay calayhi addoonkaas caafimaadka iyo dhaqaale helay korkii khamsatu acwaamin shan sanaa martay laa yafid aan marna ii soo gelin erkanimo iigu iman aniga ilaya aniga eebbaah aan wafdinimo iyo erganimo iigu iman almaxruum kaas ku khayr laga hoojiyey caafimaad baa korkiisa alla geliyey hanti iyo xoolana waa loo dhiibay shan sano ayaa martay ma soo booqanin eebe oo beydkii ma imaanin almaxruum maa lagu hadlay sanadkiisa xajkii xukunkiisii intaasaynu uga baxnay ama cumro xukunkeed waa maxay ama alcumratu cumradii fahiya cumro sunnatun jidnabi waajibatun adag wey waa sunno aan sunnanima ku sinayne waajiba ama mu-akad wixii la dhihi jiray waxaa lagu garanayaa sunno mu-akada inay tahay fii qowlihi eebba weyne hadalkii tacaalaa korahaye uu yihi wa atimuu addoommadii haddaad tihiin dhammaystira alxaja waalcumra labadaba haddaad niyootaan dhamaystira laakiin markii wujuubka laga hadlayay cumro kuma jirin ogow ayaddii hore walilaahi cala annaasi xajulbeyti unbaa layihi cumro laguma darin idan wujuubka aayaddii tilmaamaysay cumre kuma jirin ama xagga dhamaystirka cumradii haddaad bilowdid inaa camalkeedii wada gudato waatimuu atimuu dhammaystira alxaja cajkii iyo walcumrata cumradii lilaahi laajli illaah eebbaweyne dardii u dhammaystira oo yaan xajkii cumradaad gudanaysin nifaaq kaa gelin shirki kaa gelin aruyaa wasumxiyayaan kaa gelin waxaad u xajinayso eed u cumraysanayso eebbaweyne dartii ha aato lilaahi liajlillah eebbaweyne dartii u dhammaystira waqowli qowli rasuuliillah eebba weyne rasuulkii hadalkiisiina cumradiisuna waajib inay tahay bay u daliil tahay sala allahu calayhi wasalama uu nabiga ninku yidhi xuja can abiika aabbaha ka xaji wactamir aabbaha cumro ka samee liman nin buu u yidhi sa'alahu nabiga weydiiyey oo yidhi ina abii odagii i dhalay shaykhun waa waayeelay kabiirun waa weyn yahay waxay geertay da-diisu laa yastatiicu inuusan awoodin alxaja inuu xajiya ma iwaado wala alcumra cumrana ma iwaado wala dacna socotanimo ma geli karo socotanimo iyo geedi iyo guuridna ma geli karo kolkaa waxaa loo jawaabay dan uga baxa waayeelkaasi adiga xaji cumro ka soo samee kolkuu ka warbixiyey laa yastadiicu alxaja xaj ma awoodo wala alcumra cumra ma awoodo waladacna safarna ma awoodow halkaa cumradii xajkii xukunkoodii baynuga baxnay ba xikmatuhuma murtida xaj iyo cumre ku jirtaay waa maxay min alxikma murti waxaa ka mida fi lxaji xajka gudihiisa ku sugan waalcumra cumrada gudaheeda ku sugan tadhiiru nafsi nafti bani aadamka ayaa lahufa ayaa la nadiifinaya min aahaari dunuub dembiyaal raadkood baa laga nadiifinaya litusbixa naftu ha noqoto ahlan mid u qalanta likaraamatiillah eebbaweyne darajayntiisa mid u qalanta ha noqoto tacaala eebba korahaye fi daari aqal gudihii wax lagu karaameeyo alaakhirati dambaysay daartii dambe jannada in naftii lagu karaameeyo ahl ha u noqotee dembiga ha laga daadiyo daliilkeedii dhegayso liqowlihi hadalka nabigiisa u daliila sala allahu calayhi wasalama uu yihi man xaja qofka aadee taga haada albeyt aqalkan qiimiga badan ee kacbalaha qofka uu soo xajiyo oo falam yarfud ana naaga u galmoon walam yafsuq ardaalnimana anan samayn xaj fiican guta kharaja kaasi u baxyey min dunuubihi dembiyaalku hore u galay ayuu ka baxbaxay ka yowmi maalin sidii u ahaa oo kale u noqday ay waladadhu isaga dhashay ummuhu habartii maalintay dhashay siduu dembi ka ahaa buu noqday markuu xaj habboon gutay oo aan wax gafiyo mukhaalada lagu gelin waxgafa iyo mukhaalafa haddaan la gelin si fiican loo guto sida ilmaxaaya dhashoo kale ayaa dembigii laga noqonaya kolkuu dembiga aad ka hufantaana rabbi inuu janno ku geeyo waad u qaantaa marka laakiin adigoo dembi iyo qurun iyo mukhaalafo iyo wasakh mirana uma qarantid eebbe inuu ku darajeeyo iyo jannadiisii midna jannada daarulkalaamaa la yihaah inta mudan ee naftooda hubta baa rabbi ku darajeeya halkaa maadadii koobaad ayaynu uga baxnay almaadatu thaaniya maadada labaad ee xajka ku saabsan fii shuruudi wujuubihimaa xajkii iyo cumradii waajibiday waajibaan shardiyaalkeeda gudaheeda ayay umaado tahay oo xajka iyo cumrada goortay waajibayaan ee qofka ay fuulayaan shuruudaa la doonayo bal shuruuddii dhegeyso almaadatu maadadii athaaniyatu labaad fii shuruudi wujuubihima iyo cumrada waajibidooda shardigeeda gudaheediibuu buu umaadan yahay yushtaratu waxaa la shardiya liwujuubi alxaji xaj waajibidii iyo walcumra cumre waajibideed cala almuslim qofka muslimaha korkiisa ay ku waajibaan ashuruudu shardiya alaatiyatu ee imanaya kow alislaamu islaamnimaa shardiya hadduusan qofka mooradiiba ku jirin muslim ba ahayn xaj iyo cumro lagama rabow ee inuu horta soo aroodo oo islaamaa laga raba falaa yutaalab lama dalbo hayru lmuslim qof aanan muslim ba ahayn bixajin xaj tegid lagama dalbo walaa bicumra cumro godashana lagama dalbo keligood ma ahe walaa bikayrihima cumri iyo xaj keyrkoodna lagama dalbo oo min anwaaci lcibaadaati cibaadayaal noocyaalkeed ka mida salaad iyo zaki iyo soom iyo la weydiin maayo arrimahaas oo dhan soo xiroo baa laleey id iliimaanu rumayn ee ballan rumeeyo ayaa marka horeba shardun shardiya fii sixati alacmaal camalyaalka la gudanayo asixideeda gudaheeda imaan baa u shardiya wa qubuulihaa qubuuli ilacmaali camalyaal aqbalidoodna imaan baa u shardiya qofka hadduusan mu'min ahayn wax cibaado oo kaasacaya male wax laga aqbalayaana malow shardigii koowaad ogaata ee xajil cumre ay qofka ku waajibi lahaayeen kii labaad alcaqlu garaad wey majnuunba qofka hadduu yahay xaji cumriga keyrkood midna lagama rabo alcaqlu garasho wey id laa takliifa xilba ma fuulo cala almajaaniin kuwa waalwaalan korkood xila oo fuulaan lama arko saddex albuluuq qaangaaris wey ilma hadda dhasho muluqa wax fuulaaya lama arko id laa takliifa xil fuulaayi ma jiro cala asabiy muluq dhashay korkiisa xataa yabluq ilaa uu ka qaangaaro daliilkii liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelye allah ku badiye wuu nabiga yidhi rufica alqalamu qalamkii waa laga koryeelay can halaahatin saddex dadka kamida ah, wax loo haysta lama arko qalinkii waa laga kor qaaday can ilmajnuun kii waa laxagii baa laga kor qaaday xataa yufiiqa ilaa uu ka miyirsado wa can inaa'imi kii hurday xaggii baa laga dulqaaday qalinkii wax qoraayey xataa yastayqid ilaa uu kasoo tooso wa cani sabiy ilmihii dhashaa laga kor qaaday oo qalin hadda wax looga qoraayo iyo xumamane xataa yactalim ilaa uu ka biyoduuliyow afar alistitaaca awood baa la rabaa xajkii cumradii la awoodo wahiya awoodda waxaa wey azaadu jiscin sahay meeshii ku geysa iyo waraaxila gaadiid meesha loo raaco dhulkaad joogtay ku xidhanta haddii dariirada looga xajiyo kharajkeedii waa inaad heli kartid baabuur sida yaman oo kale haddii meesha lagu iman karo baabuur baa la rabaa haddaadba meesha ag degan tahayna farsiyo dameer baaba ku keeni kara kolka gaadiid ku faca meesha aad ka xajinayso alistidaacatu waayazaadu sahaydii iyo waraaxilatu gaadiidkii wey liqowlihi hadalkii eebaa u daliila tacaala koraaye wuu eebba yidhi man istataaca qofka awooda laga raba ilayhi xajka sabiilan jidahan faalfaqiiru saboolka ayrtaa aladii faqiiran laa maala hanti ladayhi agtiisa ahayn maalkaasoo yunfiquhu uu maalka ku bixiyo calaa nafsihi naftiisa korkeeda uu ku bixiyo athnaa xajihi xajka intuu gudanaa sii socodiga soo socod dhacdeeda wa calaa ciyaalihi ilmihiisa korkooda uu ku bixiyo in kaana lahu ciyaalun ilma hadduu qabo xataa yatrukahu xiina goorta uu yatrukuhu ilmihii ka taga waraa'ahu gadaashiisa aan heli karin maalka laa yajibu kuma waajibo calayhi faqiirkaa korkiisa xajun kacba tegin walaa cumratun xaran booqasho midna korkiisa maaha wakadaa waxaa lamida man qofaan xaj laga rabin wajada maalan xoolo helay linafaqatihi sahay uu jidka ku socono ku socono waa helay wa nafaqati ciyaalihi ilmaha wuxuu ku dhaafana waa helay walaakin hayeeshee lam yejid ma helin maa yarkabuhu gaadidu raaco tigid iyo waxmaayso wahuwa isaguna laa yaqwa tabarumahayo calalmashii socod dhulkaa fog ama isagaa jilcan aw amase wajada waa helay gaadiid iyo wuxuu jidkii ku mare walaakina ariiqa jidka kacbada loo mara a kayru ma'muunin shufti iyo jabhadiiyo masiibaa fadhida isagii baa la miijinaya iska joogow walaakina ariiqa jidkii la qaadayey baa kayru ma'muunin mid lagu nabadgala kayrkiisa badbaado male baxaysu sidaa jidku yahay uu yakhaafu cabsanayo fiihi jidka gudihiisa calaa nafsihi asaga naftiisa aw maalihi wixii uu watay ayuu u baqaya fa inahu kan muslima laa yajibu waajib ma aha caleyhi korkiisa alxaju inuu xajiyo wala alcumra inuu cumrayso sababkuna licadami istitaacatihi uusan awoodin awalna man istidaaca la yihi haddaana wuusan awoodin mar hadduusan awoodin xajku waajibi maayo halkaasna maadadii labaad baynu uga baxnay kii cumradii baa laysku araabiyey waxaa laysaga digo oo layska cabsigeliyey in xajkii iyo cumradii la dhaafo maadada saddexaad arrintaasay ku saabsantay almaadatu thaalitha maadada saddexaad fi tarkiibi isjeclaysiin gudaheed ayay u maado tahay fi lxaji xajintii laysjeclaysiiyey waalcumra cumradii la isjeclaysiiyey wa tarhiibi wa fi tarhiibi baqdin gelin ayay u maado tahay min tarkihimaa xajkii cumrada ka tegidooda layska baqdin geliyey laqad raqaba shaaricu shaaric markii laidlaaqaaliyo suubaa noqonay laqad raqaba shaaricu shaaricii sharciga jideeyey baa jeclaysiiyey fii haatayni labada tan gudahood alcibaadatayni caabudidda oo xaj iyo cumra labada tan cibaado alcadiimatayni ee waaweyn shaaricii dadka waa jeclaysiiyey oo waxata waa araabiyey waa booriyey calaa ficlihimaa xajka iyo cumrada faridooda korkeeda yuu ku caraabiyey wadaca waanuu yeeray shaaricii ilaa daalika xajkiiyo cumradii gudashadooda wuxuu ugu yeeray addoomaha biasaaliiba siyaalo mutanawicatin kala gadgadisan iyo wa adrub arrimo kale min albayaani kamid a ah hadday mukhtalifatin isdaba marsan min daalika waxaa kamida ah arrimuu dadka ku jeclaysiiyey qowluhu hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi afdalu lacmaal camalyaalkan u fadli badan iimaanun rumayn bilaahi eebbaweyne la rumeeyo wa rasuulihi suubanaha la rumeeyo baa camaluhu qiimi badan ka gadaal booskii labaad maxaa galaya suma jihaadun dagaalamid fii sabiilihi eebbaweyne diintiisa koryeelideeda lagu dagaalamo baa qeybtii labaad galaya qeybtii saddexaad suma xajun xaj baa galay qeybtii saddexaad xajkaasoo mabruurun si fiican loo gutay wixii waajib arkaan iyo lala wada yimin wixii xuna laga ilaaliyey cid mabruurkaasaa la yira wa qowlihi hadalkii nabigana waa ka mid aynu soo marnay man xaja qofka u kaca haada albeyta kacbadaas falam yarfus ana naaga u galmoon walam yabsuq eerdaalnima samay kharaja bax min dembihi gafafyaalkuu galay ka yowma sidiibuu uga baxay uusan dembi u lahayn ay waladadu dhashay umuhu hooyadii maalintaa hooyadii dhashay ayuu lamid yahay wa qowlih hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu yihi alxaju xajkii almabruur gudashadiisii lagu baari noqday aan waxba la dhaafin xumana loo dhowaanin laysa lahu xajkaasi mabale jazaaun abaalmarin ila aljannatu ma ahaane wax kaloo abaalgudaba mabale iyo wa qowlihi nabiga hadalkiisa uu yihi jihaadulkabiir qofka weyn ee waayeela ee waxna eryan karin haddii la idaa bixi karin jihaadkiisa iyo waa daciif qofka jilcan jihaadkooda iyo walmara naag jihaadkeed alxaju lmabruur xaj wanaagsan wa qowlu nabiga hadalkiisa uu yihi alcumratu ila alcumra cumrada kale laga gaaro kafaaratun waxay asturaysaa limaa baynahumaa intii labada cumro u dhaxaysa iyagoo yaa maaragtay haddii la cumraysto ilaa ay afartan ka soo wareegto lama aadi karo taa lagu arkay waxaas yaa sheegay haddii subaxdiina la cumraysto galabtii la cumraysto macaa la walaashay alcumratu cumradii ila alcumra cumradii kale laga gaaro kafaaratun waxay asturtaa limaa baynahumaa labada cumro intii u dhaxaysay dembigii la galay walxajulmabruur xajkii lagu baari falay ee si fiican loo gutayna laysa lahu jazaa-un abaalba male ila aljanatu maahan tarkiibkii axaadiistaas ayna tustay amaa tarkiibkii layska cabsi geliyey kamaa rahaba siduu u cabsiyey min tarkihimaa shaarici min tarkihimaa xajkii cumrada ka tegiddooda baa shaarici addoomaha ka cabsi geliyey waxadar waanuu ka digay min ataqacusi wahsi iyo fariisi can ficli ximaa xajka iyo cumrada samayntooda laga fariisto laga waasado bimaa laa masiida waxaan lagu daraynin caleyhi korkiisa oo faqaal hadallada ka sugnaatay nabiga waxaa ka mida inuu yihi man lam taxbishu qofkii ayaan ka reebin xaajatun dan daahiratun muuqata aw maradun xanuun xaabisun reeba aw mancun diido min suldaan ninkii talada haystay uu ku diido suldaankaasoo jaairi jaa-ir wey oo walam yaxud an xajinin dhibaata ma hayso cudurna ma hayo ciduu diidayna male mana xajinin falyamut iska baktiyoka inshaa hadduu rabo yahuudiyan isagoo yahuud ha baktiyo ilaa muslim ma ahe aw nasraaniyan isagoo nasaaro ha baktiyo hadduu rabo ilaa muslim ma waqaala caliyun sayd cali wuxuu yihi radia allaahu canhu ilaah cali xaggi raalliha ka noqde adiladaas nabiga uu ka maqlay uu ka duulayey markaasuu isna yihi man malaka qofka hanta zaadan jis-in iyo sahay iyo waraaxilatan gaadiid tuballiquhu gaarsiisa ilaa beyt illaahi alxaraam eebbaweyne aqalkiisii gaarsiisa buu haystaa walam yaxuj mana xajinin falaa calayhi korkiisa ma aha an yamuuta inuu dhinto hadduu rabo yahuudiyan isagoon muslim ahayn ee yahuuda aw nasraaniyan isagoo nasaara wadaalika kaasna liqowlihi eeba weyne hadalkiiba u daliila tacaalaa korhaye oo eebba yiri walilaahi eebba wuxuu leeyahay calaa annaasi dad korkii ku leeyahay xajulbeyti beytka inuu u xajiyo man qofka istidaaca awooda ilayhi beytka sabiila jidnimo waman kafara ayadda qaarkeed dambe u fiirso qofkii awooda ha tago haddaadan tegin waa diiday un sow maaha waman kafara qofka xajkii diida iska gaalooba fa ina allaha eebba weynana haniyun eebba hobana can ilcaalamiin kan xajka diiday iyo un idaylkii baa eebba ka maarmaano wuxuu ku falaya aan markaas cali muxuu ka qaatay yahuudi nasaarnimada waxaa laysku daboolay walilaahi cala annaasi xaju lbeyti man istadaca ilayhi sabiila iyo qeybtii dambe waman kafara faina allaha ghaniina can ilcaalamiin wa qaala cumaru sayd cumarna wuxuu yihi radia allaahu canhu eebba xaggiisa raalliha ka noqde laqad hamamtu sayd cumaru taladii muslimiintu haya laqad hamamtu waxaan damcay buu yihi an abcasa inaan diro rijaalan rag una diro ilaa haadihi ilamhaal tuulooyinka iyo magaalooyinka la degan yahay inaan ragu diro ay indhaindheeyaan qofkii xaj awoodee xajin waayey muslin ma ahe inay jizye saaraan yidhaahdaan war muslin ma ahlu kitaab yahuud iyo nasaar baa tahay ukee muslimiinta jizyadii saasaan damcay wey arag marka laqad hamamtu waxaan damcay anaa bacsa inaan bixiyo rijaalan rag inaan diro ilaa haadihi alamsaar magaalooyinka la degan yahay aan rag u diro oo falyanduruu ay indhaindheeyaan kula man ruux dhammaantii ay isoo arkaan ay kaanad lahu u sugnaatay jiddatun awood lagu xajiye caafimaad iyo dhaqaale iyo xoog oo walam yaxuj aan xajinin oo kolkaa fa yadribu ay ku qadaraan oo saaraan calayhim korkooda aljizya geedii gaalada laga qaadayo korkooda ay soo saaraan maxaa jira maa hum bimuslimiin maa hum bimuslimiin tanuu kusi cumar ku celceliyey waana dadkii la yihi ku dayda facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiina dadkii la yihi wey si gaarana cumar iyo abuubakar iqtaduu dayda biladayni min bacdi abuubakar wa cumar maa hum bimuslimiin muslim maaha maa hum bimuslimiin waa cumar yihi halkaana maadadii saddexaad yaynu kaga baxay almaadatu araabica maadada afraad kuna saabsan xajka waa meesha ugu harisan fi rukni اlأwal min arkaani اlxaji wاlcumra almaadatu araabica maadadii afraad fi rukni bay umaado tahay tiir alawali horeeye min arkaani اlxaji wاlcumra cumrada iyo xajka tiirashooda kamid a arkaanu اlxaji wاlcumra cumrada iyo xajka arkaantoodii lilxaji wuxuu leeyahay arbacatu arkaan intii laysku raacsanaa buu sheekha tiiyey oo afara laakiin laba rugno oo kalaa jirta aimadu iskuma raacsana midii waxaa weeye rukniga shanaad alxalqu awi taksiir madabkan shaaficiga qaba in jacalnaahu nusukan waa rugni markaa alxaji tiirka lixaadna waxa weye tartiibu mucdami ilarkaan arkaanta xajka inteeda badan la habaynayo calaa sabiili misaal rukniga ugu horeeya waa niy wax ka horeyn karaa male tartiib bay u baanta awal waa inay niyo ah dawaafka iyo sacyiga oo laba rukniya ah, daa'iman wa abadan waa inuu sacyiga bacda dawaafin ahaadaa ama dawaafulquduumkii hore gadaashiisa hala sameeyo ama dawaafi dambe ifaadaha gadaashii hala sameeye sacyiga iyo dawaafkana waa in u horeeyo dawaafka sacyigana ka dambeeyo kolka tartiibu mucdami arkaan iyo walxalqu labada arrimood ku khilaafsany afartan ijmacu fuqahaa lmuslimiin anniyatu waatawaafu wasacyu waalwuquufu bicarafa afartan ijmaac wey waa suracsan ilxaji wuxuu leeyahay arbacatu arkaan afartii buu leeyahay wahiyo alixraamu waa niyadii ximashadii hore wey wadawaaf ku wareegeysigii kacbada wey wasacyi safiya marwa dhexdooda roorooridii wey waalwuquufu joogsasho wey bixarafata la joogsado afartan tiir buu leeyahay ee falow saqaada haddii uu dhacon lala iman minhaa min alarbaca afartii tiir haddaan mid lagala iman ruknun mid kamida labatala alxaju xaj ma jiro welilcumra cumradii wuquuf carafaan ku jirin ixraam iyo dawa iscaybay leeda idan arkaan alcumra iyaduna waa ka ama tira acmaalu lcumra afar bay noqonaysaayo alxalqu abitaqsiir baa ku darmaya laakiin saddex baa sooma balilcumrati cumro waxay leedahay salaatatu arkaan saddex tiir bay leedahay wahya saddexdii waxaa wey alixraamu niyadii hore watawaafu wareegii kacbada wasacyu roorroorkii safiya marwa dhexdooda falaa tatimu cumra ma dhamaystiranto ilaa bihaa saddexdan lala yimaad ma ahaane sharax markii aada u baahatid waa kana wa tafsiilu haadihi larkaan arkaantan oo tana kala bixbixinteedoo la kala dhigdhigana ka taali sidan soo socoto aruknu lawal kii u horeeyey min arkaan xaji oo kamida ah alixraamu xarmashada wey xarmasha maxaa la yihaa waa huwa ixraam waxaa la yihaa niyatu dukhuul gelid camalkii xajkii ama cumrada la gelaayo la niyoodo fii axadi nusukayn labada camal oo ama xajka ama cumrada midkood gudagelidii la niyoodo wey nusukaynkiibuu ku fasiray alxaji waalcumra almuqaarana la xiriirintoodii labadii litajarudi markaad niyootay ayaa waxaa laga raba dharkii caadiga ahaa eed qabtay abuurkii khamiiskii iyo waad dhigi dharcadaad qaadan ilaa waa niyootay talbiyadiina waad bilaabi cumre hadday tahay xaj hadday tahay wahuwa niyatu dukhuul gelid la niyooda fii axadi nusukayn labada camal midkood gudihii la galo alxaji waalcumra almuqaarana ee lala xiriiriyey litajarudi iska banaan dhigid iyo watalbiya la beegsi kolkaad ogaatay walow wuxuu leeyahay ruknigan ruknigan isaga ee niyada waa waajibaatun waajibyaal leh ama waa xajki walahu walilxaji wuxuu leeyahay waajibaatun arrimo laga maarmaana iyo wasunanun kuwa dhimid ah oo dhammaystirayo kabaaya wamaxduuraatun kuwa layska ilaalinayo waayo alwaajibaat maxaa waajiba almuraadu ulajeedada min alwaajibaat loola muraad leeyahay alacmaalu camalyaalwe allatii acmaal low turika haddii dan looga baxo axaduhaa camalyaalkaa midkood low wajaba waxaa waajibaya calaa taarikii waajibka qofka ka tegay korkiisa waxaa ku waajibaya damun dhiig ganaax baa fulay neefuu qalaya hadduu neefki waayana aw siyaamu casharati ayaam maalma yaal tobana soomidood baa qofkii ka tegay waajibka dushiisa fuulaya waase in cajaza hadduu ka tabarbeelo ani dami dhiiggii wa waajibaatu waajibaatulxiraam xarmashadan hore waajibkeeda halaatatun waa saddex waxiya alixraamu xarmasho min almiiqaati meeshii loo xariiqay laga xirmado wahuwa miiqaad waxaa la yihi almakaanu meel aladii makaanka xadadahu uu xariiqay ashaaricu rasuulka lilxiraami xirmasho u xariiqay cindahu makaanka agsa laga xirmado bixaysu si laa yajuusu uusan banaanayn tacadiihi gudbidiisa booskii la gudbo biduuni ixraamin xirmasho la-aan laakiin ninkaan gudbi karin waa goma liman ruux wey kaana ahaa yuriidu alxaja mid raba aw ilcumra mid raba qaala ibnu cabaas cabdullaahi ibnu cabaas wuxuu yihi radia allaahu eebbaweynaha raali noqdo canhumaa cabdullaahi iyo cabaas xaggoode waqata wuxuu waqtiyeeyey rasuulullah eebbaweyne rasuulki sala allahu calayhi wasalama liahli lmadiina madiina dadka degan dalxulayfa abyaaru cali baa loo yaqaan meeshaasuu u xariiqay oo wixii madiina degan ama gaararkeeda jooga oo jidka madiina ku yimaado dal xulayfa ha dhaafin xajiya cuna haddaad doonayso weli ahli shaam shaam dadka ka imaanaya waa suuriya iyo lubnaan iyo falastiin iyo israa'iil iyo dadka meelaha ka imaanayana iyo lubnaan weli ahli shaam intaasaa shaam laysku yiraa aljuxfa raabiq raabiq baa meeshii haddeer yaa ku toosan iyada juxfadii laga xayman jiray iyo raabic sagaal baa u dhaxaysa mayl oo kale kilomitr oo kale weli ahli shaam aljuxfa weli ahli naajidiin kor dadkii ka yimid riyaad iyo meeshaasna qarna almanaasil meesha qarna almanaasil la yihaah waadi sayd taayif markii lasoo dhaafo meeshaasaa u magacaaban weli ahli lyaman la soo gaaray yeman iyo wixii dhabarkeeda ku aadan waxaa loo xaqiiqay yalaamlam saxdiyaa la yidhaahda qaala markaasaa nabigu yihi fahunna afartaa meelee la magacaabayba lahunna dadka afartaa jiha ka yimid bay leeyihiin iyo weliman baa la wadaagaya ataa yimid calayhina meelaha shaam iyo madiini meel la magacaabay iyo yeman iyo najdi iyo iyo weliman qof ataa yimid calayhina korkooda min gayri ahlihinna aan dadka degan ahayn laakiin socodta ku yimid liman bay u ahaatay kaana ahaaday yuriidu mid raba alxaaja aw ilcumra afartaa meele la tilmaamay dadka degan iyo dadka waddooyinkooda ku yimaada la garay ee meeshaan la tilmaamay iyo xaramka dadka udhexeeyaysay la yeelay faman qofka kaana ahaaday yuxdimuunahunna afartaas meelood ka sokeeya famahiluhu meeshuu ka xirmana min ahlihi meeshuu degan yahay kor u safaro doono meel lama leh meeshuu joogu ka safranaya wakadaalika sidaasoo kale xataa ahlu maka maka dadka degan xagay ka xirmanayeen yuhiluuna xajka waxay ka xiranayeen minha makay ka xiranayeen makadii nafteeda ay ka xiranayeen waajibkaas xaraamkii waale laba waajibka labaad waxaa wey atajarudu ka dhartirid min almukiid wax godan oo calaa shakli lcudwi sida xibin u habaysan maa la yska dhartiraya koofidoo kale madax bay u eg tahay shaarkoo kale gacmu u eegyahay sarwaalkoo kale qaar dambeeya lagu eegyahay waxyaalaha saasoo kalea ah baa mukiid la yida irbad baa lagu tolo imayo toban cirbad haddii lagu tolo dhibaato male yuusan gudaysnaanin min almukhid wixii la guday wey marka saa laleeyahay raggii wey haweenku waxay rabaan bay qabaayaan falaa yalbas xaajigii xiran maayo ama muxrimkii almuxrimu xaji cumre ruuxii xarmaday hawban khamiis qaadan maayo walaa kamiisan kamiisna qaadan maayo munafisan buu qaadanay markaa hawb iyo kamiis maxay kale isla iyagii walaa barnusan qaadan maayo maqrib baa laga qaatayo gadaal buu ka jeexan yahay madaxa ku rakiban la qaadan maayo walaa yactab cimaamadaysan madaxa duuban maayo bicimaamatin gamantaa qaadata madaxana cimaamad ku duubi maayo walaa yuqadi dabooli maayo raasahu madaxiisa soomaalida hagoogat la hagoogan maayo bishay-in lagu hagoogan maayo waxba abadan intuu xajkaa ku jiro kamaa laa yalbas suusan muxrimkii u xiranayn khufan iskaalsho gashan maayo walaaxada kaba buudadana gashan maayo kaba jambalaho korka ka bannaan dhulkana ka xigsada nabadood liqowlihi hadalkii nabiga u daliil sala allahu naxariis allah badiye caleyhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelyo allah ku badiye uu nabiga yidhi laa yalbasu lmuxrimu muxrim yuusan xiran athawba maro walal camaa duubna yuusan qaadan wala saraawiil tarkal ama dabagelis yuusan qaadan walal baraanis abuurada ama khaariba yuusan qaadan walal khifaaf yuusan kufriya buudad gashan ilaa man qof ma ahaane lam yajid aan helayni naclayni laba kaba faydfaydan falyalbas ha xirta kaasi daruurowe khufayni laba khufa qaato laakiin walyaqdachumaa labadii khufa gooyo min asfali ilkacbayn labada anqab hoostooda ha ka gooyo kamaa laa yalbasu suusan u min athiyaabi dhan shay-an suusan u xiranay masahu u taabtay sacfaraan geedkaa guduudan oo warasun u taabtay waa geeda midab leh marka lagu riinjiyeeyo walaa tantaqibu lmara naagtina ma afduubanayso niqaabka afduubasho walaa tantaqibu lmara naagti ma afduubato walaa tasba ma xirato alkhufaazayn khufaazayn kuwan khufaazayn kuwaan gacmaha la geliyo limaa bahu daliila rawa albukhaariyu imaamu bukhaari uu wariyey min annahyi reebida can daalika la reebay saddex ixraamka saddex waajib uu lahaa kii saddexaad atalbiyatu eebajibid wey wahiya qowlu labeyk allaahuma labeyk labeyka laa shariika laka labeyk ina alxamda waannicmata laka waalmulk laa shariika laka qowlkaasoo la yihaahdo kolka talbiyada macnaheeda ijaabatan bacda ijaaba wey ilaahu warkaagii waa yeelay waana yeelay warka la yeelayo waa maxa waxaa soo aroortay waadin fi nnaasi bilxaji yaatuuka rijaalan wacalaa kulli daamirin yaatiina min kulli fajin camiiq nabiyullaahi ibraahim yaa kacbada dhisay markaasaa eebba yidhi ogeysi dadka u sheeg markaasaa ibraahim yidhi dhawaqay xagee markaasaa eebba yidhi adigana dhawaaq anaana gaarsiina markuu faraha ka qaaday yuu buurtaa safa fuulay ayuha annaas ina rabbakum banaa lakum baytan aqal baa eebba idiin dhisay in loo socayo ku waajibiyey faxuju wardada u imaaday intii hadda imanaysa wakhtigiiba yaryan jirin ilaadaa gaarsiiyey loogu talagalay kolkaa talbiyadu wax sahlan maa inta waxsiga ku jirto waa inaa talbiyadaa wado ilaa laga soo gaaro iida tobankii koo iyo tobankii jabalulcaqaba markii la duuro takbiir baa loo wadkuru llaha fii ayaamin macduudaatin maalmaha macduudaadka ayaamu tashriiqa koob iyo tobanka labaiyo tobanka saddex iyo tobanka allaahu akbar allaahu akbar laa ilaaha ila allah allaahu akbar walilaahi alxamd allaahu akbar kabiira alxamdu lilaahi kaiira subxaana allahi buurata waasiila tanaa loo bedelayo ilaa laga gaara jabratalcaqaba iyo markaad niyootay talbiyadana la wadaayo atalbiyatu eebba ajiibid wey wahiyo talbiya qowlu labeyka eebba ku ajiibayo ku ajiiba wey allaahuma ya allah eebba weyno labeyka mar labaad ku ajiibay oo ku ajiibay labeyka mar saddexaad ku ajiibay oo ku ajiibay laa shariika mid kula wadaaga laka adiga eebbaa ma jiro fii xukmika walaa mulkika rubuubiyatika uluuhiyatika sifaatika asmaa'ika wax kula wadaaga lama eebanimadaada labayka mar afraad haddana ku ajiibay oo ku ajiibay ina alxamda mahadisay u dhan tahay wanicmata barwaaqasay u dhan tahay laka adigee baa keligaa baale waalmulk boqornimana adigaa leh adlahaatile laa shariika laka wax wax kula leh eebbow ma jiraan kolka waryaable oo gaayati tawxiidow yaquuluha waxaa talbiyadii dhahaya almuxrim qofkii xarmaday wuxuu dhacayaa goorma cinda shuruuc gudagalaagti filixraami la gudagalay wahuwa isaga oo bilmiiqaati jooga meeshu xajka ka xiranayay lam yatajaawasu aanaan gudbin ayuu cibaarada oranaya ka gadan wayustaxabu waxaa la jeclaystay takraaruha naqnaqideeda wa rafcu sawti cod koryeelidiisa bihaa talbiyadii wa tajdiiduha talbiyadii cusboonaynteeda cinda kulli munaasaba caana haddii la mara agteedba hadday tahay min nusuulin degid la degay aw rukuubin wax la fuulay aw iqaamati salaa salaad la tukaday aw faraaqin minha salaadii laga baxay aw mulaaqaati rifaaqin xaajiyaal baa lala kulmay marwalba hala qaxiyo intaas waajibaad saddexdaa waajib xiraamkii ruknigii koobaad baynu ku jirnaa saddexdaa waajib waa leeyahay sunan buu leeyahay marka ba-a sunan sunan buu leeyahy rugnigii koobaad kii labaad weli ma aynaan gaarin asunanu sunna hiyo sunna waxaa la yihaa alacmaalu camalya allatii acmaasha low tarakaha hadduu ka tago almuxrim qofka xarmaday laa yajibu uusan ku waajibay caleyhi korkiisa fiiha iyada gudaheeda damun dig walaakin hayeeshe yafuutuhu waxaa ka tegaya bitarkiha sunnada ka tegiduu ka tegay sababteed ajirun abaalmarin eebbaa dhaafaysa kabiirun wey wahiyo waxaa weye aliktisaalu qabaysasho lilxiraami xarmashadii waa in loo qabaysto walow linufasaa aw xaaid naag umula xajinaysa ama jidkeeda ku dhashay waa qabaysanaysa marka xadadkii ama xaydkii ama nifaaskii ka kor noqon maaye sunatulxiraam bay gudatay walow linufasaa umushiba allaha ka dhigo aw xaaid tii xaadada qabtay id ana imraata abii bakrin id ana imra'atan qof haweena liabii bakrin u sugnaatay radia allaahu canhumaa labadoodaba saas ayaa wadacad dhashay waxya iyada oo tanwiiniyeysan alxajaxay fa amaraha arasuulu rasuulka wadaadii wuxuu faray sala allahu calayhi wasalama bilikhtisaar kordhaqasho ay gabaysato laba alixraamu xarmasho fii ridaain go kore garbasaan iyo waisaarin hoos ku xir abyadayni cadcad nadiifay dhusuq aan lahayn labadaana sunatu xiraamkii fii ridaa'i aw isaari laba go abyadu cadcad nadiifayn aan wasakh lahayn iyada daliilkeedii lificlihi nabiga yeelidiisii maa u daliila sala allahu calayhi wasalam daalika uu sidaa yeelay saddex wuquuc ixraami xirmashadu waa inay dhacdaa caqiba salaatin salaad gadaasheed naafilatin aw fariidatin marka waxaa laysku hayaa xarmashada inay leedahay salaad maaha ee salaadda markaad joogto unbaa gadaasheed lagu aadinaya wuquul ixraam xarmashadii dhicitaankeeda caqiba salaatin salaad ciribteed ay dhacdo salaadaasoo naafilatin sunna aw fariidatin waajiba afar waxaa wey taqliimu ladaafir cidiyaha hajarashoodii waqasi shaarib shaaribkiina in la jaro wanad wa natfi libdi sharladiina la rifo kilbishi la rifowe waxalqi lcaana hoostiina la xirowe intaba daliilkeedii bificlihi falidiisii waa u daliilo sala allahu calayhi wasalama wadaalika sidaa yeelay shan waxa wey takraaru talbiya talbiyadii naqnaqideedii wa tajdiiduha cusboonaynteedii kulamaa tajadad markastay cusboonaato xaalun arin min rukuubin gaadiid fuulin aw nusuulin taxdiid ka degin aw salaatin tukaso liqowlihi hadalkii nabiga aw daliila sala allahu calayhi wasalam uu yihi man laba qofka talbiyada akhriya xataa taqruba shamsu ilaa qoraxda ka dhacdo amsa waa galabaystay makfuuran lahu isagoo loo dambi dhaafay adducaau alla tuugid wey wasalaatu ku sallin wey cala anabiy nabiga korkiisii lagu saliyo sala allahu calayhi wasalama caqiba talbiya talbiyadii gadaasheedii talbiyadii gadaasheeda nabiga lagu saliyo id kaana wuxuu ahaa rasuulullah eebbaweyne rasuulkii sala allahu calayhi wasalama eebba naxariisiyo nabadgelyo korkiisa ha ku badiya idaa faraqa markuu nabiga dhammeeyo min atalbiya talbiya markuu dhammeeyo sa'ala rabbahu rabbigii wuxuu weydiin jiray aljanna jannuu weydiin jiray wastacaada waanuu magangeli jiray iyo eebbaweyne min annaari naar buu ka magangeli jiray idan talbiyadii markaad dhamayso inaad ilaahna tuugto nabigana ku sallido oo ducaysato wey daliilkeediina waa kaa wallaahu aclam